bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وsaxbihi أجmaciin ama bacd qaala اlmuؤlifu raximah اllahu tacaalى alnowc الtaasic wاlcishruun nooca sagaal iyo labaatanaad oo min anwaaci culuumi اlxadiid ayuu gelayaa macrifaة اlisnaadi اlcaali wاnnaazil macrifaة اlisnaadi اlcaali isnaadka sare caaliga ah garashadiisa wanaasili iyo isnaadka naasilkee degaayo ayb ayaa noocaana uga hadlayaa alisnaadu marka mabxad isnaadka ku saabsan waa ayb alisnaadu isnaadka khisiisatun waa wax ay la gooni noqdeen lihaadihi اlummati ummaddan waa arrin keli ah lihaadihi اlummati ummaddan ku keli ah weeyaan isnaadku wa sunnatun dariiq weeyaan baaliqatun xeel dheer mu'akadatun aad loo adkeeyey wuxuu ku bilaabay marka musanifku ahamiyadda uu isnaadku leeyahay marka wuxuu leeyahay isnaadku waa arrin gaar ah oo ummaddan u gaar ah oo alla ummaddan ku fadilay ummaddan muxamadiyada ah culammada qaarkoodna aw ahaaratin min cilmin waxay ku fasireen isnaad اlxadiid ayb wa sunnat baaligatun dariiq xeel dheer weeyaan mu'akadatun la adkeeyey ibnu waxa uu yidhi inahu min addiin isnaadku diinkuu ka mid yahay walowla اlisnaadu laqaala man shaءa maa shaa isnaadku diinku ka mid yahay haddii isaga aanu jiri lahaynna qof walba wax allaale wixii uu doono ayuu dhehi lahaa zuhri isagana waxaa laga wariyey inuu yidhi qofka maalu man yatlubu alxadiida bilaa isnaadin ka murtaqi aلsadxi bilaa sullam nin meel kore oo saddex inuu koro rabo bilaa sullam jaranjaro la'aan ayuu la mid yahay yacnii isnaadkii waa jaranjaradii kor ku gaarsiinaysa warka nebiga iyo warka saxaabada iyo wax ku gaarsiinayana waa isnaadka ayb mar ayaa nin la dhihi jiray isxaaq ibn abi farwa oo wuxuu arkay axaadiid sheegaayo bilaa isnaad axaadiid ayuu sheegaayo bilaa sanad markaasuu yidhi qaatalaka allaahu yabna abi farwa allah ku dilay atascadu ama waxaad gaaraysaa atanaalu sadxa sadxiga miyaad gaaraysaa iyo kor bilaa sullam jaranjaro la'aan ayb marka xadiidka sheeg buu yidhi tarwii lanaa axaadiia laa khudumaa laha walaa azima axaadiid aan marka hoggaan iyo yacni aan lahayn oo xarig aan wadanin miyaad noo sheegaysaa yidhi ood warinaysaa waa diidi jireen marka culimmadii hore sufyaanu thawri isagana waxaa laga wariyey inuu yidhi innahu silaaxu lmu'min isnaadku waa mu'minka silaaxiisa waa hubkiisa ayb hayrkiina waxaa laga wariyey ina alisnaada dacaamatu اddiin diinku wixii uu ku taagnaayo ayb wasunaة baaligaة muؤkadaة weeyaan waطalb اlculuwi culuwiga oo la raadiyo ayb fiihi ay fi lisnaadi isnaadka dhexdiisa yani culuwi in lagu raadiyaa sunatun sunno weeyaan ayb walihaada saa darteed istuxibat الrixlaةu tan darteed dalab اlculuwi ayaa rixlada loo sunneeyey oo loo jeclaystay oo ninka rixlaysanaya wuxuu raadinayaa sanad caali ah oo ninkan la joogo nin ka sarreeyo oo ninkii isaguba uu ka wariyey oo kale ah ayuu meel dheer ugu safraa rixladaas dheerna marka wuxuu u marayaa iyo mashaqadu isnaad caaliya raadintiisa darteed wa alabu lculuwi culuwi raadintiisa dalbidiisa fiihi isnaadka dhexdiisa yacnii lagu lagu raadiyo sunnatun sunno weeyaan ayb walihaada saa darteed ustuxibat rixladii baa la sunneeyey oo la jeclaystay walidaalika khadiibu lbaqhdaadi kitaab layra arixla ayuu alifay alrixlatu fii dalabi alxadiid isagaa marka qisooyinkaas iyo riwaayaadkaas iyo sheego nebiyullaahi muusa buuna ka bilaabayaa markii uu yidhi markii la weydiiyey man aclamu ahli اlardi qaala ana marka allah aclam ma dhihin nebi muuse ana aniga ayuu yidhi arrintaabaa marka ilaahay inuu wax ku tuso uu doonay markaas buu eh, la yidhi addoon addoommadeenna ka midoo majmucalbaxrayn joogo ayaa jiro ee eh, raadi markii loo sheegay nebiyullaahi muusa cuntadiisii iyo sahaydiisii buu qaatay isaga iyo qaadimkiisii waatay aadeen oo safar dheer marka ay u galeen oo qur-aankuba marka uu suuratulkahfi uu uga hadlay naam oo nebiyullaahi muuse alla uu ka sheegay inuu yidhi laqad laqiinaa min safarina haada nasaban marka safar uu tacab iyo daal kula kulmay ayuu noqday halkaas buu ka bilaabay marka ilaa iyo wixii marka uu qisas haaye ayuu sheegay ayb bukhaarina waa ka warinaya jaabir ibni cabdillaahi hal xadiid inuu bil meel loo socdo oo u aaday hal xadiid oo markaa ninkii maqlay saxaabiga ahaysu uga soo maqlo ayb yaxya bn abi kaiirna maqaalo mashhuur oo saxiixu muslimka ku sugan uu leeyahay tuu wax soo wadwaday <clears throat> axaadiid iyo sheeg sheegay ayaa waxa uu yidhi ina alcilma laa yunaalu biraaxati اljasad ina alcilma laa yunaalu biraaxati اljasad wahuwa culuwigu aqsaamun qaybo waaye ajaluhaa kan ugu weyn alqurbu dhowaansho weeyaan min rasuulillahi sala allahu calayh waali wasalam loo dhowaado biisnaadin loogu dhowaado saxiixin saxiixan nadiifin oo nadiif ah noocaas waa alculuw lmutlaq nebiga in tirayar lagu gaaro calayhi salaatu wasalaam ayb iyada laftirkeeda waxay ku xiran tahay qofku meesha uu meesha uu wakhtiga uu joogo ayb tirayar in nebiga lagu gaaro ayb waa culuwi mulaqa nusuul mulaqa ka soo horjeeda nooc walba nusuula ka soo horjeeda ayb haddii qofku tiro gaaban uu nebiga ku gaaro waa sanad caali ah markuu tiro dheer ku gaarana waa naazil ayb kutubtan hadda mashhuurka ah, ah bukhaariga saddexa ugu yar ee nebiga intay kala tagaan tirmidiga sidoo kale hal xadiiaa ku jiro ibnu maajahana saasoo kale dhowr baa ku jirta ulaaثiyaad kuwa kale iyagu waxaa weeyaan waxaa ugu yar rubaaciyaad ayb rubaaciyaadka ayaa ugu yar afar ayaga iyo nebiga afar qofaa udhaxayso waa sanadka ugu caalisan aclaa maa cindahum ayb bukhaari aclaa maa cinda albukhaariyi waa ulaai ayb oo wuxuu leeyahay xadana almakiy bnu ibraahim can yaziid bni abi cubayd can salamata bni اlakwac waa saddex waay nebigaa ku xidhay sal wax ka yar ma leh aclaa cinda albukhaariy labaatan iyo dhowro <clears throat> ibnu xajar inta ugu sarrayso aclaa cindahu waa toban isagii nebiga toban ay kala tegayaan inta marka ibnu xajar oo kale oo qarnigii sagaalaad dhintay sanadkiisu waa caali marka taas marka la fiiriyo baynamaa eh, aad arkayso abu daawuud inta ugu naasilsan waxaa laga yaabaa in sagaal qofood nebiga uu ka tago sagaal isaga in nebiga sagaal u dhexayso marka abu daawuud iyo ibnu xajar markaa isu fiirsa meeqa isu jiraan abu daawuud marka sagaal markuu nebiga ka tagaa waa degey naasil ibnu xajarna markuu toban ka tagaa waa sanad uu aad u helay oo ku helay ayb wahuwa aqsaamun weyaan ajaluhaa kan ugu sarreeyo alqurbu dhowaansho min rasuulillahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga loo dhowaado waaye biisnaadin loogu dhowaado saxiixin nadiifin sanad daciifa ama matara faa'iidadii mali badan ahaanii nooca labaad alqurbu dhowaansho weeyaan min imaamin imaam loo dhowaado min a'immati alxadiidi a'immada xadiidka ka mid ah wain kasura haba bata bacdahu isaga gadaashii alcadadu tirada haba badato ilaa rasuulillahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga lagu gaaro kan labaad waxaa weeyaan imaam oo dii sifatin caaliyatin leh in la gaaro oo tiro yar lagu gaaro imaamka iyo nebiga walow tiro badanba ha u dhaxaysee ma ka fiirinaysid dhinacaas imaamka iyo nebiga ma ka fiirinaysid dhexdooda adiga iyo imaamka low aadan sidaas dariiqaa mari lahaynna oo kugu dadku ay kugu badan lahaayeen haddii maalan shucbo oo kale aad ku gaartid tiro yar bayna shucba wanebiyina ay badan tahay sanad caali ah waa marka loo fiiriyo biاlnisbati ilaa hada alimaami اljaliil ayb ahaaliu nooca warka kuwaan o dhan waa culuwi nisbi ah kan hore marka laga reebo inta kale waa nisbi culuwun nisbiyun ahaaliu kan saddexaad alculuwu sanad caali ah culuwi oo binisbati ilaa riwaayati axadi اlkutubi اlhamsati shanta kutub midkood riwaayadiisa marka loo eego ow amase hayrihaa ama ayrkeed oo min almuctamadati kutubta la cuskada ah waa culuwi marka la eego oo loo fiiriyo kutubta shanta ah ama hayrkood ee la cuskado yaa markaa looyaa loo dhowaanayaa ayb oo sanad caali ah marka lagu gaarayaa wahuwa maa kahura ctinaa'u اlmuta'ahiriina bihi wahuwa midkan dambe oo kutubta musanafaadka ah in sanad caaliya lagu helo maa kahura waa waxa uu batay ictinaa'u اlmuta'ahiriina bihi dadkii dambe inay isku mashquulinayaan ismashquulintooda ama daryeelkoodu waxa uu ku batay waaye oo min almuwaafaqati ah wاlibdaali ah wاlmusaawaati ah wاlmusaafaxati ah waa asmaa kuwaan waa isilaaxaad falmuwaafaqatu muwaafaqadu an yaqaca laka inuu kuu dhaco waayo xadiiثun xadiiث can shaykhin uu kaaga dhaco can shaykhi muslim ah, muslim sheekhiisa uu kaaga dhaco min hayri jihatihi min hayri jihati muslimin muslim jihadiisa adoon marin bicadadinna uu kugu dhaco cadad cadadka oo aqalla ka yaraan badan min cadadika cadadkaagii idaa rawaytahu haddaad ka warin lahayd can muslimin muslim canhu can shaykhihi sanad haddii aad muslim dariiqiisa mari lahayd ood ka warin lahayd can shaykhihi kugu badan lahaa ayaa dariiqii muslim intaad ka leexatay sheekhiisii baad kaga soo dhacday muwaafaqaa la yidhaha liannaka waafaqta musliman fii shaykhihi <clears throat> muslim eegaad sheekhiisa ka waafaqday <clears throat> maala alimaamu nawowi oo kale xadiid werinaa muslim ku jiro xadiidkaas haddii uu can dariiqi muslim ounan isticmaalin oo uu ka leexdo ee uu muslim uga soo dhaco qutayboo kale ama abubakr ibn abi oo kale ka yimid low rijaasha marka u dhaxaysa isaga iyo shaykhu muslim toddoboo kale ka soo qaad low haddii uu mari lahaa can dariiqi muslim nafsihi oo xadiidka sida u socdo muslim can qutayba uu noqon lahaa siddeed qofood ayay rijaashu ku noqon lahayd oo qof baa dheeraad ku zaa'idi lahaa middaas hore marka waxaa la yidhaahdaa muwaafaqa maxaa yeele sheekhii muslim buu muslim ayuu sheekha ka waafaqay riwaayadan oo cadadkeedu uu badnaan lahaana waxay noqonaysaa sanad naasil ah midanna caali waxa markaas loo socdana waa kitaabkaas muslim xadiid ku jiro falmuwaafaqatu muwaafaqada an yaqaca laka inuu kuu dhaco weeyaan xadiidun xadiid can shaykhi muslimin muslim sheekhiisii uu kaaga dhaco xaggiisa min hayri jihatihi min hayri jihati muslimin muslim dhinaciisa adoon marin ayb bicadadin uu kugu dhaco cadad cadadka oo aqala ka yaraan badan min cadadika cadadkaaga idaa rawaytahu yacnii low rawaytahu haddaad werin lahayd can muslimin muslim canhu can dalika shaykh can muslim can dalika shaykh haddaad mari lahayd ayb kaas marka muwaafaqaa la yidhaahdaa muwaafaqada waa taasa ayb wاlbadlu bedelkuna an yaqaca inuu dhaco weeyaan hada alculuwi culuwigaani can mili shaykhi muslimin muslim sheekhiis oo kale inuu u dhaco waa bedel iyadan hadda muwaafaqada yaad waafaqday muslim sheekhiisaa ka waafaqa marka waxaad waafaqaysaa shaykhu muslim yaa ka waafaqaysaana can shaykhihi ayb waa muwaafaqada haddaad fahamsan tahay bedelkuna waa waa booskii muslim waxaa ku bedelataa un shaykh muslim haddii aad dariiqi qutayba mari lahayd misaalka hadda haddaan wadno haddii aad alimaamu nawowi sida u socdo qutayba uu ka keeni lahaa qutayba can maalik waxay ku noqon lahayd maalan toban qof laakiin dariiqii qutaybaba hadduu ka leexdo oo uu ka soo dhaco nin la siman qutayba cabdullahi bnu maslamat alqacnabi ayuu ka soo dhacay can maalik maaligaa marka layskugu yimid qutayba ayuu waafaqay wuxuu ka waafaqay dhankii maalig unbuu uga yimid qutayba ayuu bedeshay oo meeshii ka bedelay wuxuu ku beddelay cabdullahi bnu maslamat alqacnabi ayuu ku bedelay si ay tirada ugu yaraato tiradaas yar marka waa culuwi nisbi ah nooceedana waxaa la yidhahdaa albedel waa bedel liannaka maxaa yeelay waxaad beddeshay shaykhu muslim iyaad sheekh kale ku beddeshay si kale haddii loo dhigana waa muwaafaqo liannaka waafaqta shaykha muslimin fii shaykhihi yaa ku waafaqan ayb bedelkiina marka waa kaas walbedelu bedelka an yaqaca inuu dhaco weeyaan haada alculuwu yacni wuquucu hada alculuwi culuwigani inuu dhaco can mili shaykhi muslimin oo kale xaggiisa uu ka dhaco waqad yusamaa haada kan waxaa lagu magacaabaa muwaafaqatan muwaafaqa in lagu magacaabaa la arkaa biاlnisbati ilaa shaykhi shaykhi muslimin muslim sheekhiisa sheekhiisa marka loo fiiriyo waa muwaafaqo dhankaa marka laga eego sidan kalena waa bedel oo waxaad bedel meeshii ka bixisay qutayba waxaa ku bedelatay ibnu maslama cabdullahi ibnu maslamata alqacni walmusaawaatu haddii aadan sidaa yeeli lahayn oo dariiqii shaykhu muslim aad mari lahaydna dadkaa kugu bada lahay wlmusaawaatu musaawaatku wاlmusaawaatu musaawaatku fii acsaarinaa innaga wakhtiyadeenna qilatu cadadi isnaadika isnaadkaaga tiradiisa yaraanteeda waa ila saxaabiyi la gaaro ow amase man qaarabahu ilaa man qaarabahu saxaabiga qofkii u dhowaado bixaysu meel yaqacu oo dhacaya baynaka adiga iyo wa bayna saxaabiyin iyo saxaabi maalan tusaale ahaan min alcadadi xagga cadadka milu maa uu dhacayo kii oo kale waqaca bayna muslimin muslim u dhacay iyo wa baynahu wa bayna dalika saxaabiyi saxaabigaas musaawaadku marka waxaa weeyaan adiga iyo saxaabi tirada idiin dhexayso iyo waxaa isla ekaanaya muslim iyo saxaabigaas tirada u dhaxayso musaawaad waa liannaka saawayta musliman fi lcadad muslimaad la sinaatay xagga cadadka adoo ka dambeeyey adoo ka dembeeyey ibnu salaax iyo muslim oo kalaa sin maayo sanadka ku sin maayo saxaabiga ay u gaarayaan musaawaad marka yaa caali sanad caaliya marka haysta ibnu salaax ee muslimna tiradan tirada badan oo muslim ibnu salaax oo quruun ka dembeeyey oo kula ekaaday muxuu noqonayaa isaga kaasina naazil sanadku marka cinda muslimin waa naazil wa cinda ibni salaax waa caali haa isku xadii ah, hahay haddii dariiqan uu maro yacni xadiidka haddii dariiqa muslim laga qaatana waa dheeraa waa muslim iyo xaasin maayo saxaabiga haddii laga qaato dariiqa muslim aan laga qaadanin oo sanadkiisaan oo muslim oo kula ekaan kara xadiidkaas uu ku gaaro waa sanad caali ah ayb shardina maaha xadii hal xadiioo mucayana qasab shardi ma ahan ayi xadii xataa ayi xadiid oo ibnu salaax uu ku gaaro nebigu uu ka tago cadad uu kula ekaan karo muslim cadadkaas ibnu salaax caaliyu u yahay cadadkaa ibnu salaax caaliyu u yahay fain kaanat ah, marka wlmusaawaatu musaawaatku fii acsaarinaa waqtiyadeenna qilatu cadadi isnaadika waaye fii acsaarinaa marka ibnu isaga yani culuwga culuwganoo kale isaga usoo xasila dabcan qilatu cadadi isnaadika isnaadkaaga tiradiisa yaraanteeda waa ila saxaabiyi intii laga gaaro aw amase man axad qaarabahu saxaabiga u dhowaado bixayu meel yaqacu ou dhacaya baynaka iyo bayna saxaabiyi saxaabiga maalan tusaale ahaan min alcadadi xagga cadadka milu maa ou dhacayo waqaca dhacay bayna muslimin wa baynahu muslim isaga yani wabayna dalika saxaabiyi damiirka marka wabaynahu saxaabiga u noqonayo dabcan ayb marka haddii tiradii muslim iyo tiradii <clears throat> ibnu salaax ama ibnu xajar ama nawowi isla ekaadaan binisbati lihaaulaaءi almuta'akhiriin sanad caali ay u tahay waana <clears throat> musaawaad wاlmusaafaxatu musaafaxada an taqaca inay dhacdo weeyaan hadihi اlmusaawaatu ekaanshadaani isla lishaykhika inay u dhacdo oo adiga aysan kuu dhicin fayakuunu laka waxaa kuu ahaanaya marka adiga <clears throat> fayakuunu laka wuxuu kuu noqonayaa marka sanadkaasi musaafaxatan musaafaxa kaanaka sidii adiga oo saafaxta salaamay musliman muslim fa akhadta canhu aad ka qaadato xaggiisa yaad ahaanaysaa ayb musaafaxadu musaawaadku adiga kuuma dhacaayo sheekhaagu u dhaca sheekhaagii iyo muslim ayaa isku tiro noqonaya adigii marka hal baad muslim baad hal qof ka hoosaynaysaa ayb oo sheekhaagii iyo muslim sagaal yay nebiga ka tageen adigii meeqaa ka tegaysaa marka toban sheekhaaga lugudara adiga maogtahay toban baa adiga ka tegaysaa adigii marka waxaad noqonaysaa ah, waxaa isla sinaanaya adiga iyo ardaygii muslim ninkii muslim soo gaaray ee la kulmay salaamay iyo adigii oo aan u dhowaanin baa isku mid noqonaya isku heer marka kaannaka saafaxta musliman sidii arday nin muslim u noqday oo kale aad noqonaysaa fain kaanat almusaawaatu musaawaadku hadday u sugnaato lishayki shaykhika sheekhaaga sheekhiisa hadduu musaawaadku yeesho kaanat almusaafaxatu musaafaxada waxay u sugnaanaysaa oy u dhacaysaa lishaykhika sheekhaagay u dhacaysaa musaafaxada waa un xisaabta haddaad fahmayso sheekhaagii uma dhicin musaawaadku shaykhu shaykhay u dhacday musaawaadku adiga sheekhaagaa musaafaxa helaya adiga ila waa sii hoosaynaya wain kaanat almusaawaatu musaawaatku haddii ay tahay ay dhacdo lishaykhi shaykhi shaykhika sheekhaaga sheekhiisa sheekhiisa ay u dhacdo falmusaafaxatu musaafaxada lishaykhi shaykhika ayay u sugnaanaysaa sheekhu sheekhaaga wahaadaa kan alculuwu wahaadaa kan kanday alculuwu culuwiga ah taabicun weeyaan mid raacayo linusuuli nusuul raacayo mid walbaa nusuul baa ka soo horjeeda falowlaa nusuulu muslimin muslim nusuulkiisa haddaanu ahaan lahayn iyo shibhihi lam taclu anta adiga ma aadan sarrayseen sanad caaliya ma hesheen anuu ku leeyahay culuwi kastaa naasil baa daba taagan markaan muslim nebigu uu ka tegaayo sagaal qof sheekhaagiina uu sagaal qof ka tegaayo oo adiga aada musaafaxo helaysa oo musaafaxadu ay caali ay kuu tahay haddii muslim uunan degi lahayn adiga ma hesheen culuwigaas culuwiga adiga ma aadan hesheen musaawaadka haddaad adiga nebiga sagaal ka tagtay nasaa-ina uu sagaal ka tegey lowlaa nusuulu nasaa'iy lam taclu anta ila waxaa laysku fiirinaa waa adiga ninkaa horreeyey ayb alraabicu mas'alada afaraad ayb alculuwu bitaqadumi wafaati araawi alculuwu weeyaan ayb sarrayn bitaqadumi wafaati raawi raawiga dhimashadiisa horraynteeda darteed culuwi ku sugnaanayo famaa arwiihi waxa aan warinayo can alaaثatin aan ka warinayo saddex xaggooda can اlbayhaqiyi can اlxaakimi bayhaqi markaa uu sanadku gaarayo can ilxaakimi xaakim aclaa wou ka sarrayn badan yahay mima arwiihi waxaan ka warinaya can alaaثatin saddex can abi bakr bni khalafin can ilxaakim hadda fiirsaan marka tiradu waa isku mid ibnu salaax oo kale maalan sheekhiisii can shaykhihi can shaykhihi saddex waa can اlbayhaqiyi can اlxaakim xaakim meequu ka tirsaday afar xaakim afaruu ka tirsaday kan shanaad xaakim waa ibnu salaax sheekh uma sheekh uma sheekh waa bayhaqi sheekhaas kale may sheekhiisa sheekhiisa kale sheekhiisa kale bayhaqi iyo afar ah can ilxaakim xaakim shanw afaruu ka tirsada marka xaakim dariiq kale saddexuu ka wariyey ibnu salaax sheekhiisii uma sheekhiisii uma sheekhiisi bayhaqi baa la bedelay can abi bakr bni khalaf can ilxaakim xaakim meeqaa laga tirsaday haddana afar tirada waa isku mid labadan laakiin waxaa sanad caaliya leh midda riwaayada bayhaqi marayso lianna bayhaqi waa ka yacnii riwaayo iyo dhimasho horreeye abubakr ibnu khalaf marka adiga hadda haddaad sheekh maalan wax ka dhegaysatay tusaale hadda waxaan ku bixin karnaa maalan sheekh ayaad xadiid ka dhegaysatay ayb sheekhaas wuxuu ka wariyey oo xadiidka ka qaatay sheekh kale nin kale yaad haddana aragta aad ka warisay oo isla sheekhii xadiidka ka akhristay laba nin ayaad marka sheekhaas laba ardadiisa aba adig cilmigan ka qaadatay maalan labadooda nin ayaa horreeyey oo hor dhintay ninkan kalena waa dambeeyey oo xagga dhimashada uga dambeeyey labadooda markaad ka qaadatay nin baaba iska dhintayba labaatan sano ka hor ninna weli waa nool yahay kii hor dhintay labadooda dariiqiisa ayaa sanad caali ah ah kanna waa sanad naasil ah maxaa la yidhaha marka alculuwu bitaqadumi اlwafaa alculuwu bitaqadumi اlwafaati wuxuu uga sara maray dhimashada ugu horreeyey wa amaa culuwuhu ayb alculuwu bitaqadumi wafaati الraawi famaa arwiihi waxa aan warinayo can alaaثatin saddex can ilbayhaqiyi can ilxaakim aclaa wuu ka sarrayn badan yahay mima arwiihi waxa aan warinayo can alaatin saddex aan ka warinaayo can abi bakr bni khalaf can ilxaakim sabab litaqadumi wafaati ilbayhaqiyi bayhaqi dhimashadiisa horaynteeda cala bni khalaf ay ka horraysay ayb wa amaa culuwuhu sanadka sarrayntiisa bitaqadumi wafaati shaykhika sheeqaaga dhimashadiisa horaynteeda kaasi faxadahu alxaafidu ibnu juusa wuxuu ku xadeeyey bimudiyi hamsiina sana konton sano inay tagtay min wafaati shaykh ay ka tagtay wabnu mandah ibnu mandana bialaaiina soddon ayuu ku xadeeyey ayb wa amaa culuwuhu ay culuw lisnaadi bisababi taqadumi wafaati shaykhika sheekh kale markaan loo fiirinaynin ayb faqad xadahu alxaafidu wuxuu ku xadeeyey ibnu juusa qaarkoodna ibnu jawsa yaa la dabdiyey bifatxi iljiim ayb axadu arkaani alxadiid ayuu ahaa bimudiyi hamsiina sana konton sana min wafaati shaykh laga joogo waxadahu ibnu manda ibnu mandana wuxuu ku xadeeyey bialaaiina ayb ibnu salaxna soddonkaasa awsaca buu yidhi ayb waxaana isku mida marka in laga qaado min xiin الsamaac ama min xiin اlmowt in laga qaado sida daahirkaana marka waxaa weeyaan haddii sakhaawi wuxuu leeyahay wالظaahiru أnnahu araada إida maضىa calى isnaadi kitaabin أw xadiiثin ثaلaaثuuna sanة laa yaqacu fiiha aclى min dalika haddii marka midkan maqalkiisu soddon sano uu ahaa kadib kan kalena maqalkiisu uu mar dambe ahaa soddonkaas sano culuwi bay keenaysaakitaabka isnaadkiisu marka ama xadiidka haddii soddon sano ay ka soo wareegto wax ka sarraynaya malaha ayb mizi isagu wuxuu doortay an yamuuta shaykhu shaykhihi qabla mawlidihi ayb labadan qof ee adiga xadiidka aad ka qaadateen miaalinna ee hal sheekh ka wada qaatay sheekhoodu yacnii inuu dhintay adig intaan lagu dhalin ka hor kaad marka ka qaadatay ee labadan qof kan dhimasho horeeyo ayaa marka sanadkiisu caaliyahay kan kalena waa naasilalkhaamisu kan shanaad marka kaas waxaa la yidhaahdaa alculuwu bitaqadumi wafaati raawi alculuwu bitaqadumi wafaati raawi ayaa marka kaas la yidhaahdaa ayb alkhaamisu midka shanaad alculuw bitaqadumi اsamaac dhimasho hadda meeshaan ma taalno taqadumu samaac bisaayaan ayb alculuwu bitaqadumi samaaci bisababi taqadumi اsamaac maqalkii yacnii horrayntiisa darteed wayadkhulu waxaa gelaya kaiirun in badan ayb oo minhu kan ka mida fii qablahu wixii kan ka soo horreeyey dhexgelayaan wayamtaazu wuu soocmayaa kani muxuu ku soocmayaana bian yasmaca shakhsaani laba shakhsi inuu ka maqlay bian yasmaca shakhsaani laba shakhsi inay maqleen xadiid min shaykhin ay ka maqleen sheekh wa samaacu axadihimaa midkood samaaciisana min sittiina sana lixdan sano ka hor oo ah maalan walaakharu wa samaaculaakhari kan kale maqalkiisuna min arbaciina afartan sano ka hor oo ahaa watasaawa alcadadu cadadku ou ekaado ilayhimaa labadooda lagu gaaraayo falawalu kan hore aclaaw kan dambana waa naazil laba sheeqaa kuu joogto midna xadiidka waxau maqla yacni eh, wuxuu leeyahay eh, laba shaksi yaa xadiid maqlaayaan hal sheeqay xadiidka maqlaayaan midkood lixdan sano ka hor uu maqlay midka kalena afartan sano ka hor buu sheekha ka dhegaystay cadadkoodu dabcan waa egyahay oo labaduba hal sheekay wada leeyihiin kan ka warinayana un isku darajo isku cadad unba u gaarayaa sheekhaas kore ayb iyadoo hadda dhimasho aan labaduba ay wada nool yihiin mid dhintay aanu jirin markaas ayaa midka xagga samaaca iyo dhegaysiga ku horreeyey sanadkiisa caali ah kan kalena waa laga sarreeyaa ayb nina maala sheekhan wuxuu ka dhegaystay isagoo soddon jir ah sheekhan baa iska cumriyey boqol sanou gaaray sagaashan marka jiray baa waxaa yimid nin kale cunug yaroo markaas dhasho toban jir camalaa ka maqlay sheekhaas sagaashan jirka cunugan marka sheekhoo sagaashan sano jira xadiidka ka dhegaysta ama kitaabka iyo ninkii markuu sheekhu labaatan jirka ahay ka dhegaystay dhinac marka laga fiiriya waa isku dabaqo oo ninkan baa sheekh u wada ah laakiin isku dabaqa haba ahaadaane ninkan labaatan jir uga dhegaystaa labadooda weyn xagga culuwiga marka la fiirinayo marka waxaa dhici karta marka sheekhu hadduu cumriyo dad aan isku xirmi karin oo isku soo xiraan waxay yidhaahdaan marka culammada xadiidka fulaanun yuwaasilu اlaxfaada biljdaad xafiid ayuu awow ku xirayaa xafiid iyo awow ayuu isku xirayaan naam dheero yaa keenaysa soo ma garan laakiin mar walba ninkan taqadumu samaaca iska laha ku haysto adi adaad sanad caaliya rabto kan taqadumu samaaca ka akhriso ama ka weri isagaa helaya ayb wa ama nuuulu nusuulku fa ضid الsaabiqi dhahaa culuwigii ka did ku yahay fahuwa hamsatu aqsaamin weeyaan shan qaybood tucrafu min diddihaa baa lagu gartaa wahuwa mafduulun waa laga fadli badan yahay marquubun canhu waa mid aan la jeclayn nusuulku cala sawaabi sida la doortay qaaraa dhahaya nusuulkaa fiican sababtoo ah tacab badan baa ku jira iyo shaqo iyo waxbaaritaan fara badan iyo waljru calaa qadri اlmashaqa marka waxaa lal ajar lagama hadlaynin meesha ajar ma laga hadlaynin waxaa laga hadlaayey xadiid ahaan sanad caali iyo naasil kee xagga dabdiga iyo ku roon calى sawaabi marka yani sida sawaabka ah waqowli اljumhuuri wacalىa qowli اljumhuur wafadalahu bacduhum qaarkood nusuulkii bay fadileen wafadala bacduhum qaarkood waxay fadileen nusuulkii cala alculuwi bay ka fadileen fain tamayaza hadduu marka soocmo bifaa'idati nusuulkii waaye fain tamayaza nusuulu bifaa'idatin hadduu ku soocmay fahuwa mukhtaarun isagaa la doortay faa'iidada waa maxay kaan kaana ruwaatuhu fuqahaa ruwaaddiisii baa maalan fuqaha muxadisiin ah sanadka laasimka ah midka caaliga ahna waa dad un xadiidka yaqaano ama dacfi oo ku jiro nowcan ma kan naasilkaa fiican marka oo ragga fuqahada ay ku jiraan muxadisiinta ah hadda marka meeqa noocu sheegay marka alcaali wanaazil culuwii mulaqa ahaa culuwga nisbigaana meequu ka sheegay almuwaafaqatu albadalu almusaawaatu almusaafaxatu taqadumu اsamaac taqadum اlmowt taqadum lmowtku marka waa saabiq walaaxiqna waa la saabiq walaaxiq ayb saabiq walaaxiq ayb oo labada kan m riwaayada marka saabiqaa leh aa caali noqonaysa midda laaxiqaana intaasoo qayboodaa marka culuwigii iyo uu u qaybiyey macrifat اlcaali wاnaasil kitaab la dhaho ayuu leeyahay khadiib اlbaqhdaadi الnowc الثaلaaثuun nooca soddonaad almashhuuru min alxadiiثi almashhuuru weeyaan mashhuurka min alxadiidi ka mid ah huwa qismaani laba qaybood weeyaan mashhuurku saxiixun iyo wagayruhu saxiix iyo hayrkii ayb mashhuurun bayna ahli اlxadiidi ayb saxiixun wagayruhu saxiix iyo hayrkiis mashhuurun bayna ahli اlxadiidi ahluxadiidka dhexdooda mid mashhuur ku ah ayb khaasatan si gaar ah iyo wa baynahum wamashhuurun mashhuur baynahum bayna ahli اlxadiidi iyo wa bayna hayrihim bayna ahli اlxadiidi iyo wa bayna hayrihim hayrkood ayb marka mashhuurkii mid yani waxaa saxiixi hayrkii iyo mashhuur calى alsinati ahli اlxadiid iyo mid mashhuur calى alsinati ahli اlxadiidi wagayrihi ayb wahuwa qismaani laba qaybood weeyaan saxiixun iyo wagayruhu weeyaan saxiix inama alacmaalu binniyaad oo kale ka mida kan kalena waxaa ka mida alcilmu dalab اlcilmi fariidaة calى kuli muslimin iyuu ku mihaalay duruq badan buu leeyahay iskabkabayso waa xasan aludunaani min alra'si waa mashhuur waana daciif ku miaaleen saxiix iyo keyrkiiba marka mashhuurku waa leeyahay mashhuurun bayna ahli اlxadiidi kan labaad marka waxaa weeyaan mashhuurun bayna ahli اlxadiidi khaasatan xadiid mashhuur waanu xadiidka dhexdooda gaar ku ah wa baynahum wa bayna hayrihim iyo mid dadkoo dhan ay wada garanayaan kan ahluxadiidka gaarka u ah qanata rasuulu llahi sal slama shahran bacda rukuuci ahluxadiidka eh, agtooda oo mashhuurka yahy midka iyaga iyo keyrkoodba agtooda mashhuurka ku ahna waa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi ayb wa minhu waxaa ka mida marka mashhuurku almutawaatiru mutawaatirka almacruufu la yaqaano fi lfiqhi lagu yaqaano iyo usuulihi walaa yadkuruhu lmuxadisuunana aysan sheegin <clears throat> muxadisiintana aanay sheegin ayb qoladaa marka usuuliyiintu tawaatur ay u taqaano <coughs> muxadisiintana markaa ay mutawaatirku marka aanay sheegaynin oo minhu waxaa ka mid a mashhuurka ayb mashhuurkii buu iska dhexgeliyey isagoo da mutawaatir almutawaatiru baa ka mid a almacruufu la yaqaano fi lfiqi lagu yaqaano iyo usuulihi walaa yadkuruhu lmuxadisuuna muxadisiintana aysan sheegin waxaa ku dareensiinaa macrifat lmutawaatir ma ahan wax ay muxadisiintu sheegaan ma aha usul fiqiga iskale amaa cilmigan musalaxa laguma sheego muxadisiintu ma sheegaan sabab maxaa yeelay muxadisiintu iyaga waxay baaraan sanad iyo matni kow amarada cilmigan musalaxana muxuu ahaa tamyiizu saxiixi can daciif saxiix daciif laga soco mutawaatirna maba lehba daciif kulluhu waa saxiix walidaalika marka fanigooda ma aha usuuliyiinta iskale usuuliyiintu ayagu muxuu fanni ugu noqday min baabi yani xagga ixtijaajkiisa ixtijaaj usuuliyiina shaqo ku leh muxadiiin ayagu shaqo kuma laha walidaalika marka mutawaatirku mashhuurkuu ka mid yahay bal acamu minhu oo xadiidku hadduu mutawaatir noqdo mashhuurna waa yahay dabcan xadiid aan mashhuur ahayn mutawaatir ma noqdo walidaalika meeshaan u dhexgeliyay wuxuuna ku tusay sababta uu uga tegey inay tahay in ah, eh, qoladan marka usuuliyiintaa shaqo ku shaqadoodu ay tahay walaa yadkuruhu lmuxadisuuna ma sheegaan wahuwa qaliilun waa yaryahay mutawaatir marka loo fiiriye axaadka mutawaatirku waa yaryahay siyuudi baa isku dayey inuu jamciyo ilaa wuxuu ka jamciyey saddex boqol meelahaasu gaarsiiyey wahuwa qaliilun weeyaan mid yar laa yakaadu yuujadu ma sigaayaba in la helo fii riwaayaatihi muxadisiinta riwaayaadkooda dhexdooda whuwa ma naqlahu man yaxsul اlcilmu bisidqihim daruuratan wa huwa mutawaatirku maa weeyaan xadiid naqalahu uu soo guuriyey man uu soo guuriyey duul yaxsulu ou xasilayo alcilmu cilmiga bisidqihim iyaga runtoodu ou ku xasilayo daruuratan si daruuro ahaan oo baxfi aan u baahnayn can milihim iyagoo kale ay ka soo guuriyaan min awalihi laga bilaabo ilaa aakhirihi ayb waxadiiu man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaarna mutawaatirun laa xadiiu inama alacmaalu biاniyaat isaga mutawaatir ma aha sababtoo dad badan ma soo guurinin النوع الxaadi والcشhruun الnowع الxaadi والثaلaaثiin nooca soddon iyo koowaad ayb الnowع الxaadi والثaلaaثiin nooca soddon iyo koowaad alariibu wlcasiizu ariibkii casiiskii idan farada can zuhriyi zuhri hadduu kala gooni noqdo xaggiisa washibhii ama zuhri oo kale miman yujmacu miman naah yujmacu la ururiyo xadiiuhu xadiidkiisa rajulun rajul hadduu kala gooni noqdo bixadiiin xadiid sumiya ariiban baa lagu magacaabaya zuhri oo kale iyo nin iyo dadka la midka ah oo axaadiidka laga ururiyo sheekh weyn oo arda fara badan leh haddii uu kala gooni noqdo rajulu nin bixadiiin xadiid ou ku gooni noqdo sumiya qariiban baa lagu magacaabayaa fain infarada anaani laba hadday la gooni noqoto ow alaaatun ama saddex sumiya casiizan baa lagu magacaabayaa fain rawaahu ljamaacatu jamaacadii hadday wariyaanna sumiya mashhuuran baa lagu magacaabayaa casiiskii iyo qariibkii miaal looba uga baxay zuhri nin la mid ah oo kale muxuu zuhri usoo qaatayna nin muktir ah isaga axaadiis badan wariyey ardadiisuna ay tiradii ka badatay oo kale ayaa hal nin bis baa ka wariyey xadiid xadiidkaas hariib ayaa la leeyahay hariib laba arday bis baa ka warisay min bayni طulaab casiiz baa la dhahaya jamaaca ka warisay waa mashhuur laakiin daabitka ibnu xajar wax ka fiican ma leh hariibku hal markuu wariyo dabaqada ugu yar markay hal tahay casiiskuna dabaqada ugu yar markay laba tahay mashhuurkuna dabaqada ugu yar markay tahay saddex iyo ka badan laakiin xaddu tawaaturkii shuruudii tawaaturka la waayo mashhuurkii marka ma fahamtay saddex kuma koobna saddex iyo ka badan waa laakiin bishardi fuqdaani shuruudi eh, tawaatur eh, shardi ama shuruudii tawaaturka midood in la waayo abilawaaye mashhuur buu ahaanaya wayadkhulu fi lhariibi hariibka waxaa gelayo man farada raawin raawin wuxuu la gooni noqday biriwaayatihi riwaayadiisa uu la gooni noqday ow biziyaadatin ama ziyaado uu la gooni noqday fii matnihi matnigiisa dhexdiisa ah ow amase isnaadihi xadiidka ah, isnaadkiisa isnaadkii dhexdiisa ama matnigii ayuu ziyaado ku daray uu la gooni noqday amaba xadiid dhan baaba werintiisa uu la gooni noqday ariibka kuwaasaa gelaayo walaa yadkhulu fiihi ma gelayo hariib kuma soo gelayaan dhexdiisa afraadu اlbuldaan buldaanta la gooni noqoshadooda xadiikaa maalan dad badan baa wariyey laakiin kulligood waa reer basra ariib ma la dhihi karaana ma la dhahayohariibku waxaa soo gelaayo xadiidka hal nin inuu la gooni noqdo keliya wariyey ziyaadada waa la dhihi karaa ziyaado ariiba ama ha noqoto mid matniga gashay ama mid sanadka gashay ha noqoto afraad ulbuldaan laakiin ma soo gelayn afraad ulbuldaan xaggay soo gelayaan marka fardiga qariibka ma soo galaan fardigay soo galaan oo tafarada bihi ahlulbasrati waa la dhihi karaa tafarada bihi ahlulkuufa wahaakada wayanqasimu wuxuu u qaybsamayaa qariibkii ilaa saxiixin wahayrihi saxiix iyo hayrkii wa huwa ayb dacfiga kayrkaas ayaa alhaalibu ah huwa marka wuxuu u noqonayaa addacfu ila wuxuu ku soo yidhi wayanqasimu wuxuu u qaybsamayaa alghariibu hariibku ilaa saxiixin saxiix iyo wahayrihi midaan saxiix ahaynoo daciif ah buu ka wadaa wa huwa hayrkaas oo daciifka ah ayaana alhaalibu haalibka ah walidaalika hadday badana ilaaqaan culamaa اlxadiid hada xadiiثun hariibun isilaaxoodu wuxuu u badan yahay ay daciifun inay ka wadaan saasaa haalib oo ah. kan daciifkay badanaa ku idlaaqaan hariibnimada ay ku idlaaqaan wa ilaa ba u qaybsamaya hariib matnan min jihati matnin xagga matniga iyo waisnaadan xagga isnaadka amanaradaayb kaman farada bimatnihi waaxidun wixii ou mid la gooni noqdo matnigii ou qof la gooni noqdoo kale waqariibin wa ilaa ba u qaybsamaya qariib isnaadan xagga isnaadka bis ayb ka xadiiin xadiid oo kale rawaa matnahu matnigiisa uu wariyey jamaacatun ay wariyeen min asaxaabati infarada waaxidun mid uu la gooni noqday biriwaayatihi riwaayadiisa can saxaabiyin aakhara kala gooni noqday maalan xadiid ayaa dad badan baa hal saxaabi jamaaco fara badan ayaa ayaa saxaabada ka warisay hal nin ayaa wyani jamaaco badan baa saxaabi ka wariyeen nin kale ayaa wuxuu la gooni noqonayaa xadiidkaas warintiisa matnigaas laakiin biriwaayati saxaabiyin aakhara yarwi can saxaabiyin aakhara kii ay dadka badan ka warinayeen ma ahna mid kalu ka wariyey kaasoo kale marka waxaa la dhahayaa riwaayada ninkan dambe waa hariib isnaadan xagga isnaadka amaa xagga matniga ma ahan hariib sababto saxaabo kale kalea warisa maala waxaa laleeyahy hada xadiiثun غariibu biالnisbati ilى riwaayati fulani can abi hurayra ama biالnisba can anas ibn cumar iyo saxaabada kale abi saciidin اlkhudri marka laga warinayo hariib ma aha marka hariibun sanada laa matna wa fiihi kan dhexdiisa yaquulu tirmidiyu tirmidi uu yidhaahdaa ayuu dhahayaa hariibun min hada اlwajhi xadiid buu keenaya markaasuu leeyahay can dariiq abi hurayra oo kale ka keenay markaasuu yidhi qariibun min hada alwejhi ayuu dhahay wejkan qariibbuu ku yahay laakiin matnigaani wejkan wujuuh aan ahayn waa ku soo aroorayo ka wada walaa yuujadu lama helo ariibun matnan walaa yuujadu lama helo ariibun xadiiun ariibun xadiid qariib ah matnan xagga matniga ka ah laa isnaadan aan xagga isnaadka ka ahayn ma la helaayo kuleeya xadiid matniga hariib looga xukumay oo sanadkiina aan hariibka ahayn ma dhacayso kii hadda cagsigeeda ilaa ida ishtahara alfardu fardigu haddii uu shuhroobo maane fa rawaahu can ilmunfaridi kii munfaridkaa ee qaraabadu xaggiisa ay ka timid yani xaggiisa uu ka wariyey kaiiruuna wax fara badan saara hariiban mashhuuran hariib mashhuura ah buu noqonayaa hariiban matnan xagga matniga buu hariib ku noqonayaa laa isnaadan xagga isnaadka aanu ku noqonaynin binisbati ilaa axadi arafayhi marka la fiiriyo ka xadiii inama alacmaalu binniyaat oo kale ayb inama alacmaalu binniyaat matnigan waa hariib xagga isnaadkuna waxaa la dhihi karaa waa hariib ma ah waa mashhuur inama alacmaalu binniyaat nebiga cumara ka wariyey cumarna waxaa ka wariyey calqamata bnu waqaas alleyfi calqamana waxaa ka wariyey maxamed ibn ibraahim ataymi keligii maxamed ibn ibraahimna waxaa ka wariyey yaxya bnu saciidin alansaari keligiis yaxya bnu saciid alansaari baa waxaa ka wariyey sufyaan ibnu cuyayna markaas sufyaan iyo dad badan ayaa isla wariyey kadib marka aadu u shuhroobay ayb xadiidkii marka ninkii xadiidka la infiraaday eh, yani yaxya bnu saciidin alansaari dad aad u badan baa ka wariyeen ayb markaasoo kale wuxuu noqonayaa buu ku yidhi saara hariiban mashhuuran hariib mashhuur ah baa la dhahay xadiidku sidaa taqsiimka ibnu xajar iyo haddaan fiirino dabcan hariib waa yahay oo xadiidkan xadiidu inama alacmaalu binniyaat xadiidun hariibun waa la dhahaa xagga matniga laakiin sanadkan la ma ahan sanad hal hal hal hal hal hal isaga socday la noqon maayo maxaa yeele gadaashiisa ayaa a'ima ah waaweyn oo tiro badan badanoo soddomeeye gaaraya gadaal ka warisay marka waa inuu ka duwan yahay marka kan kale kaasoo kale marka wuxuu leeyahay saara hariiban mashhuuran ayuu noqday hariiban matnan buu ahaaday xagga matniga laa isnaadan xagga isnaadka maya binisbati ilaa axadi arafayhi dhinacyadiisa hore iyo gadaal waa labada darafe marka la fiiriyo midkood ka xadiid inama alacmaalu binniyaat oo kale النوع الثاني والثلاثون nooca soddon iyo labaad ariib اxadiii hariib اlxadiidka hadda wuxuu ka soo baxay hariib fi الsanad hariib oo matniga waa kan hadda marka waxaan ujeedaa wuxuu ka soo baxay xadiid lagu xukumaayo haraabo biالnisbati ama biاctibaari اlisnaad hadda wax kaloo ka hadlaya kelmad xadiidka ku jirto hariib ah oo macnaheedu hariib noqday say la yeela hariib اlxadiiثi huwa maa waqaca waa waxa dhaco fii matni اlxadiiثi xadiidka matnigiisa dhexdiisa ku dhacay min lafdatinna ah eray haamidatin qarsoon baciidatin fog min alfahmi ka fog sababtay uga fog tahayna waa maxayne liqilati isticmaalihaa isticmaalkeeda yaraantiisa darteed kelmad isticmaalkeedu yaryahay oo fahamka ka fog oo matniga xadiidka ku jirto ayaa la yidhaahdaa qariib wahuwa fanun muhimun wahuwa qariibun xadiidku fanun fani weeyaan faniga oo muhimun muhim ah waa fani muhiim ah waalkhawdu dabaalasho oo fiihi filqariibi la dabaasho sacbun waa adegyahay falyataxara hadadaalo khaa'ibuhu midkiisa dabaalanayo ninka dhex aad ha u dadaalo ha fiirfiiryo wa kaana salafu salafku waxay ahaayeen yatahabbatuuna fiihi yatahabbatuuna inay aad iskaga hubsanayaan fiihi fi lghariibi hariibka ashadda tahabutin iska hubsasho tan ugu darnaan badan ayb imaam axmeda ah waxaa laga wariyey in la weydiiyey kelmad hariib oo ku jirta xadiid markaasuu yidhi saluu asxaaba alghariib kelimaadka hariibka macaanideeda dadka yaqaana weydiiya fainii akrahu an atakalama fii qowli rasuuli illahi sala allahu calayh waali wasalam bidanni aniga waxaan nacayaa in nebiga aan warkiisa wax ka dhaho malo aan uga dhaho malo iska malomalayn aan uga dhaho dadka ahlugariibka hal su-aal dhihi jira marka raggii aadka ugu darnaa waxaa ka mid abu cubayd alqaasim ibnu salaam abu cubayd marka wuxuu ahaa nin caalim ah fiqiga xadiidka eh, luqada ayb waana waktigii imaam axmed ahaa imaam axmed isaga qaraani ahaa waxaana lagu tiiriyaa culamaau shaaficiya ayb oo mayl shaafici buu leey ayuu lahaa kitaabkiisa marka taqriiban sitiin sana ayuu alifayay ariib hariib اlxadiid iyo hariib اlqur'aan intaba waa leeyahay funuunta marka qur'aanka iyo yani xadiidka iyo fiqiga isku siday u yaqaana waxaad arkaysaa yanii qur axkaamtiisa waxbuu ka qoray hariibkiisa waxbuu ka qoray annaasikh walmansuuq waxbuu ka qoray abwaabta fiqiguu weliba u tartiibiyey kaas laakiin kitaabkiisa hariibka sida wax looga soo bixiyo aaday u dhib badan tahay ariiq oo aad u culuso dadkii horeba ku cuslaayba ayb raggaasaa marka waxaa kaloo ka mida ah dadka aad u yaqaana annadur bnu shumayl shaykhu muslim iyo aadu ariibka isagana u yaqaanay waxaa ka mid a ah abu cubayda macmar bnu اlmuhanaa ayb majaazulqur'aanka iska leh waxaa ka mid a ah raggii dambe khaaabi alimaam اlkhaaabi hariib اlxadiid ayuu leeyahay aaduna kelimaadkaas ayb waxaa kaloo ka mida ah dadkii dambe saaxibu الnihaaya fii hariib اlxadiid ibn اlaiir abu sacaadaat ibn اlaiir culummadii muta'akhiriintana isaga unbay fannigan ugu dadaaleen oy isagay cuskadeen aad u cuskan jireen waa kitaabkan shanta mujallado annihaaya fii hariib اlxadiid oo abwaabta wuxuu u tartiibiyey marka calaa tartiibi اlxuruuf اlhijaa'iya marka sahlu tanaawul waaye waana fudayd ayb waxaa kaloo isagana hariibulxadiid alifay zamaqshari jaarulahi zamaqshari ayb kitaab alfaa'iq fii hariib اlxadiid la dhaho maطbuuca buu leeyahay culimmadu waa ka soo naqliyaan isaga laakiin isagu yacnii fanniga xadiidka ayaa ayaanu aqoon badan u lahayn marka kelimaadka hariibka un inta uu xadiidka ka maqmaqlay unbuu sheegayaa marka maadaama marka kelimaad badan oo aanu sheegaynaa jiro liajli cilmigaasoo ka maqan darkiis marka laakiin ragga labada fani isku yaqaanoo kale aad uga siiya ayb kitaabkiisuse waa la isticmaalayo waa waxbuu ku hanuuninaya oo xaggaas luqada ayb xaggaas hariibka waxaa kaloo uu leeyahay ayb kutubahaas faraha badan baa calaa kulli xaal ariibka laga qoray ayb qofka marka kelima markay ku adkaato xadiidka dhexdiisa kelimad adag oo isticmaalkeedu yaryahay waa in kutubtaas loo aado marka ayb qaamuuska ninkii aado waa gafsan yahay qawaamiistan luqadaa lalama aadan lisaanulcarab iyo qaamuusulmuxiid iyo kelimada xadiidkan ka feerina haddaad tidhaahda ood iyada ku fasirto waxaa laga yaabaa tafsiirkii saxda ahay oo yacnii eh, isdilaaxiga ahay ama yacni nebigu u jeeday inays ayagama kuu sheegayaan carab waxay u jeeday kuu sheegayaan carab waxay u jeedday keliyana lama rabo kelmadda waxaa laga yaaba xaqiiqa sharciya inay yeelato kan isagoo xaqiiqa sharciyadiiu ku dadaala xaqiiqa luqawiya keliya ma ma keligeed lama ag istaago dadka qaar marka waxaa jiro hadday kelmad ku adkaato kuwaas hore waaba roon yihiinba qaamuusulmuxiidka firoos abaadi iyo waxoogaa axaadiidta mararka qaar waa ku soo dardaraan banaa kuwan dambe munjadka iyo iyuu iska aadayaan wuxuu ka helayaa marka wax macnada badan kama keenayo sidaas marka inaan la yeelin ayb mararka qaarkoodna sheekha inaadan keligiis isku hallaynin inaga badanaa mushkiladda qariibka naga haysta waxaa ugu badan dhaqankii carabtana waa naga maqan yahay hadda yani qur'aanka iyo sunnaduba dabcan dhaqankii carabtay ku yimaadeen oo ay yanii waaqicii nebigu maalan markuu wax miaalinayo carab waxay dadkau la hadlayo dad carabay ahaayeen wuxuu ku miaalinayaa wax ay carabta taqaanay oo kale maalan taas marka mushkilo waxaa ka imaanaysa haddii marka qofka kuu akhriyo kelimaad buu marka iska yayay culimmadeenna ku laqbeeyaan waxaad arkaya laqbihii kelmaddii af soomaaliga lagu keenay iyo inaynan isku mid ahayn macnihii saxda ahaa oo kelmaddan ama mihaalkan u lahaa haddii maalan yacnii nin kaloo culummo ah ka dhegaysato waxaa laga yaabaa inuu marka kelmaddii intuu rogrogo rogrogo qariibkii iyo meelo badan aado macnihii marka saxda ahay uu kuu keeno marka inaan lagu kaaftoomin keliya yacni sheekhaan aniga intaanan ka dhegaysta dhowr sheekh dhowr sheekh oo meelo kala duduwan wax ka qaatay markii laga qaato wixii waa la fahmi ogyahan ama fahm saxiixa ka imaanaya waxaa laga yaabaa mas'alada sheekhaagaba inay ka bugtayba xataa waxaa dhici karta tawjiiha ama kelmadda sheekhii kuu akhriyey kitaabka inay ka bugtay walidaalika marka in cilmiga kitaabkii aad akhrisay inaad dhowr sheekh ka akhrisato waa fiicanta faa'iidada ku jirta taasaaba ka mida ah. laakiin haddaad hal keliya ku koobnaato kuwa kale dhan lagaa xabiso ma fiicno dadka gabalaa ah saas yeelan qofka waxaa kitaabkan aniga hebela ii joogo qof kale ma rabo qof kale ka raba kitaabkan inaad dhowr sheekh ka akhrisata midkan qaladkiisa ayaad ku fahmaysaa hadday labadood ahlu yihiin waa wax laga akhrisana taas naftirkeeda in layska fiiriyo oo kelmadda aad sheekhan ka dhegaysatay ood ka naqlisay kutubta hariibka kama maarmaysid ka soo fiiri eeda xataa walacalla inaad kitaabkii hariibka oo ku tuso fahm qaldanaa inuu kuu saxo yaa laga yaabaa marka in aada layskaga yskaga fiiriyo ayb wuxuu yidhi marka eh, qiila wuxuu yidhi marka salafku waa iska hubsan jireen qiila waxaa la yidhi awalu man sannafahu qofkii ugu horreeyo sannifa ee nadr bnu shumayl ayuu ahaa wa qiila waxaa la yidhi abu cubaydata abu cubaydu ahna waa la yidhi walidaalika khaaabi wuxuu alifay kitaab la yidhaha islaaxu khalaq ilmuxadisiin dadka muxadisiinta ah caamka ah akhdaa ku dhacday oy ku dhaceen ayuu risaalo yar ka dhigay qofka muxadidka waxaa laga yaaa inuu riwaayada raacay kelmadda saxiixeedu inay si kale ahayd ayb ninkan muxadidka ana macnihiisu maaha ninku hadduu muxadid yahay wax walba waa yaqaanaa macnaheedu maaha dad gobol waxay moodayaan muxadidku wax walba inuu yaqaano qofka muxadidka ah shardi maaha waxaa laga yaabaa inuu fannigan aad u bartay fiqigii uusan saa ku ahayn waxaa laga yaabaa fannigan inuu yaqaano xadiidka luqada uusan saas ku ahayn ayb waxyaaba badan baas ayaa jiri kara kuwaas marka qofku wuxuu u baahan yahay marka inuu ka warqabo waa jiri karaa qof muxadiثoo intaba isku darsaday laakiin waa naadir imaam maaliga marka inta loo sheegay acmaasha qaarkood yani loo tilmaamay baa marka dalabulcilmigii baa isaga jiraysaa baa la yidhi aawo yani wayaaba waxyaabo kalea loo sheeg sheegay markaasu wuxuu yidhi ilaahay nin walba meeluu quwadiisa iyo geliyey nin marka cilmigaa loo furay mid waxaa loo furay baab sadaqo mid waxaa loo furay baab jihaad mid waxaa loo furay baab eh, waxqabadka dadka wax u qabto nin walbaa baab ninna intaasaa layskugu daray dadkao dhan intaa waa ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay aqalu lqaliil waa nin kulli layskugu wada daray oo baab walba markii la gaaro la aado yacnii faris maydaanihi noqonayo waa yaryahay watiyadan hadda maba kusii jiraanhaddii marka qof uu iska dhiga sidaas uu yidhahdo wax walba anaa dadka u akhrinayo farisu maydaani kulli fanninna uusan ahayn ma adiga inaad caqli yeelataa la rabaa ninkii ku roon inaad markaa ka fiirsato taasaa fiican qof wax walba layskugu daray waa yeryahay ma jira ma la dhahay laakin waa yeryahay zamankan haddii waagii ibnu cabdilbar aqalulqaliil ou lahaa zamankan marka maxay noqonaysaawalidaalika imaam axmed wuxuu u leexiyey raggii qariibka yaqaana ayaga weydiiye buu yidhi aniga iga dhaafay marka ma laga wado imaam axmed inuu jaahil sirfi ah uu ka yahay ma aha laakiin kelmadda sawaabkeeda qofku inuu ku dhaco qofkii uga roonay buu ku hanuuniyey uu ku toosiyey wabacdahumaa marka nadr bnu shumayla ugu horreeyey abu cubayda macmar baa ku xigay wabadahu iyo waqiila abu cubaydana waa layidhi wabacdahumaana abu cubayd gadaashood abu cubayd alqaasim ibnu salaam fastaqsaa waa raad raacraacay wa ajaada aad buuna u wanaajiyey marka istiqsaa buu ku sameeyey oo aad buu u raacraacay raacraaceedu marka waa midda uu leey lixdan sane igu qaadatay sababta tahay ashcaartii carabtuu raadina qabaa'ilka carbeeduu qabiil walbaa waxbuu ka maqlayaa kelimaadkii luqadii waa tan maxaad tidhaahdaan kelmaddan maxaad tidhaahdaan hadhow marka sanaduu ku we waxaasoo dhan buu sanad ku werina shaqo tiro badan wbnu qutaybata ibnu qutayba ibnu qutayba isagana hariibulxadiid buu leeyahay hariib <coughs> اlqur'aanna waa leeyahay ibnu qutaybata addiinawariyu eh, ayb ayb wbnu qutaybata ibnu qutayba maa faata abaa cubaydin ayuu la yimid wixii abu cubayd dhaafayuu ka tegey wabnu qutaybata wasanafa bnu qutaybatana waa sanifay maa faata abaa cubaydin wuxuu abu cubayd ka tegey maca tanbiihi calaa kaiirin min awhaamihi ayb fii kitaabihi shahiir ibnu qutayba marka wuxuu aad usii baraarujiyey akhdaa'dii iyo awhaamtii ku dhacday awhaamtii ku dhacday abu cubayd ayuu sii toosiyey oo sii islaaxiyey kitaabkiisa marka islaaxu halai abi cubayda islaaxu halai abi cubayd waa mabuuc ayb marka dabcan inuu tashhiir iyo nuqsaamo iyo kama wadi kama wado wixii uu ka tegey inuu saxa inuu saxa keliya waxaa dareemi marka camal bashar nuqsaan inaysan ka marnaanin ninkii marka qof ku jaasjaaso oo ku qosqoslo qof ama maalan yacni qaladkiisa un raadiya bas dadka gabal waxaa jira meesha qaladka ka jiro boqol kiiba sagaashan waxaa laga yaabaa sixu inuu yahay tobanka qaladkaa dhab aruuriya taas marka ibnu taymiya wuxuu leeyahay qofka sidaasoo kale yeelo waa bimansilati dubaab tixsigoo kale wuxuu daba socdaa buu yidhi tixsiga alcaqaaqiir nabarada iyo aljuruux boogaha iyo ku degaa jirka meesha fayowma raadiyo boogtuu raadsadaan kaasoo kale marka culimmadii hore ma aynan ahayn mana fiicnuu yidhi nacam kuwaasoo kale qofka haddii sawaabkiisu badan yahay meeshaasaa la raacina owhaamtiisa waa la baraarujiyaa bis haddaa intaad baraarujiso iskaga tag kaasuu marka alifay uma alkhaaabiy khaaabi baa haddana marka isagana alifay ayb khaaabi kitaabkiisa hariib اlxadiid baa la yhaha saddex mujalad waa isagana maطbuuc fahaadihi kuwani kutubtaani ummahaatuhu ummahaat اlhariib hariibka ummahaadkiisa oo ah usuushiisii way uma bacdahaa gadaasheed kutubtaa kadib kutubun ayaa timid fiihaa kutubtaa dhexdooda zawaa'idu wa fawaa'idu kaiiratun zawaa'id iyo fawaa'id badan ay ku jirto walaa yuqallidu minha ilaa maa kaana musanifuuha a'imatan ajillatan walaa yuqallidu ma taqliidsanayo qofka ama walaa yuqalladu lama taqliidsado minhaa min hadihi yani hariibka xaggiisa ilaa ama kutubta hariibka laga qoray ilaa maa mooyaane kaana ahaada huwa isagu ilaa maa kaana musanifuuhaa ilaa maa mooyaane kaana musanifuuhaa kuwooda qoray ay ahaadeen a'immatan ajillatan a'immo waaweyn ay ahaadeen yacnii nin kastoo qariib ka hadlay ha iska taqliidsanin uu ku leeyahay ragga waaweyne ee a'immadaa taqliidso wa ajwadu tafsiirihi xadiidka sidee loo fasira ama kelmadda hariibka maxaa lagu fasiraya wa ajwadu tafsiirihi hariibka tafsiirkiisa kan ugu wanaagsan maa weeyaan jaa'a yimid mufasaran isagoo la fasiray min riwaayati fii riwaayatin lagu dhex fasiray almusaabana almuxaaqala oo kale kitaabkaa lagu dhex fasira naafica fasiray ibnu cumara fasirayo midka tafsiirka riwaayada ku dhex jira ugu wanaagsan kan ugu wanaagsan marka kelmadda hariibka tafsiirkeeda waxaa ugu fiican midda riwaayada ku timid ayb wallah aclam wbilah towfiq sal sl